bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wa calaa aalihi wa saxbih wa man tabicahum biixsaanin ila yowm iddiin wa bacd haye waayah waxay odhan jireen soomaalidu minhaaj lama xanto bimacnaa mowduucu intaanu dhammaan haddii kitaabkuna kitaab dee yahay manhaajkoo qura iyagu malaa markii hore masaa'ilkiisa waasacnimadiisa daraaddii sidaa u yidhaahdeen laakiin runtii kutubulcilmiba inta badan noocaasa isaga badanta marka bal hortu su'aasha waa dersiga maantaba marka bal hortu aan dhigno waydashtaraa hadduu iibsado maciiban shay ceeb leh ceebtaasiyoo lam yaclam aanu ogayn baa'icu ama mushtarigu caybahu ceebtiisa aanu ogayn falahu wuxuu leeyahay alkhiyaar khiyaar buu leeyahay bayna raddihi inuu celiyo iyo wa imsaakihi inuu haysto fain tacadara hadday suuroobi weydo radduhu celintiisu tacayana arshuhu waxaa caynoobaysa nuqsaanta inuu bixiyo ayaa caynoobaysa oo qaanta dhiman inuu bixiyaabaa marka laasimaysa oo caynoobaysa waxaynu ku soo jirnay khiyaaradii khiyaarulbayci waxaynu soo marnay maalan khiyaaru majliskii waxaynu kaloo soo marnay khiyaaru shardigii waxaynu kaloo soo marnay khiyaaru lkhabni khabniga bimacnaa dagistii shakhsiga la dagay ee lagu kediyey ee masalan la dhacay tii nooca ahaydna waynu soo marnay oo ama cid ku hawaysay oo najsi ku samaysay daraaddeed ha loo dago ama talaqi markaa jalab ama talaqi rukbaan iyadoo safar laydii lala kulmay oo intaanay suuqii waxba ka ogaanin sidaa lagu dhacay ha ugu timaaddo ama qaabab kale ha ku dhacdee kaana waynu soo marnay khiyaaru tadliiskii baynu soo marnay oo maalan isagana aynu soo aragnay marka qofkii wixii loo waxaweeye mugdi geliyo ee shaygii wax loo hadoodile ee loo qariyo oo qish noocaasiya lagu sameeyo taana waynu soo aragnay afarta khiyaarba waa soo marnay ka shanaad wuxuu ka dhigay khiyaarul cayb waxa loo yaqaano ceeb shayga ku sugan daraaddeed in khiyaarkani u dhaco shakhsiga baayaca ah waajib waxa ku ah sida adilada saxiixa ah ku timi wixii mabiicdiisa ceeb uu ku og yahay inuu caddeeyo oo aanu qarin sida xadiista saxiixaaba ku timi waajib bay ku tahay inuu caddeeyo ceebta mabiicdiisan uu iibinaya ku sugan haddii uu shay ceeb la iibiyo shaygaa ceebta leh ha ogaado ama yuu ogaan mar hadduu yahay shay qiimaha dhimaya shaygan ceebta ahi shayganina sida qaalibka ah wuxuu ka madhnaado oo laga waayo uu yahay oo ceebtani ceeb ku jirta unkan ay tahaye qaalibka ashyaada la midka aanay lahayn loona qasdinayo shay had iyo jeer baahi loo qabo uu yahay oo maqsuud ah ama ogow ama ha ogaano khiyaar buu yeelanayaa ciddii iibsatay allaahumma ilaa inay og tahay oo u badheedhay mooyaane haddii aad marka horeba u sheegto tidhaahid war hadda shaygani intaa yari ceeba buu leeyahay kitaabku ama labada xaashiyadood baa cad ama waxbaa ka sidaas ah ou yidhahdo dhib male labada xaashiyood baanaa ku qori doona inta ka dhimane iska keen hadhow haddii qolo kale tidhaahdo war intan ka dhiman heliba maysid meelaad ka qorato bilaash baad isu qancisay waxa weeye nuskhadan lamaba hayaba iyo wax lamida ee nooc kalea jira ee nooca waxa weeye internetka lagala soo baxaye noocaasa raadso oo iska daakan akhdaa kalena waa leeyahay waxa weeye xaquma laha mar hadduu shaygii oo maciiba raalli ku noqday ma soo celin karo anigu maan ogayn inaad adigaaga baayaca ay ku tidaahidna waxba kuu tari mayso mar haddii shaygii uu ceeb leeyahay ama ogow ama ha ogaan haddaad og tahayna aaim baa tahay shaygiina waa lagugu soo celin oo qof dembaabay baa tahay haddaanad ogaynna maad dembaabin laakiin shaygii waa lagugu soo celinayaa oo dib baa lagugu soo celinaya khiyaarul cayb baa la yahdaa khiyaarada waa ka ugu muhiimsan maxaa yeelay muddo ma leh kuwa kale mudday leeyihin laakiin isagu muddo ma leh mar hadduu waxaan ceeb soo darrisay tahay oo ay muuqato xaaladda noocaasiyo muddo yeelan maayo sanad kadib haddaad ogaato shayga intaad meel iska dhigto sanad kadib ogaato oo kaa timi waxaanu kaa iibiyeyba waa wax kale oo ay ceebtii kuu caddaato inuu markuu kaa iibinayay jirtay waad ku celin kartaa wad odhan kartaa berigii waxaad iga iibisay waa maxay waxaan inkaarana aad iibisay sida awadeed buu shiikhu u yidhi hadduu soo iibsado maciib aanu ceebtiisa ogayn macnaa kan mushtariga ahi aanu ceebtiisa ogayn baayaca laftiisa hadduu ogyahay haddii kaleba waa isku mid saas inu hore u nidhi baayaca laakiin iminka mushtarigaa siyaaqu tilmaamaya kan mushtarigaahi mar haddaanu ogayn shaygan ceebtiisa oo aanu ku qaadanin inuu celiyo xaq buu u leeyahay hadduu haysanayana ili wuxuu waa wixii wixiisiiye xaq buu leeyahay oo uu yidhaahdo war iska daa waxna ku celin maayo ninka waa kala xishoonnaaye waxba dhib male ha iska haysto hadduu celiyana xaq buu leeyahay hadday haddaba suuroobi weydo buu yidhi inuu celiyo oo waxaan suuragal ahayn in la celiyo sida isagiina inuu ceeb kale u geysto ama shaygiiba wuu baabba'ay oo waxa weeye shaygii oo ceeb le baad iibsatay dabeedna wuu baabba'ayba waa gubtay waxbaa ku dhacay wakaa ama isagoo ceeb leh ayaa adna ceeb labaad kaa gaadhe ma celin kartid laakiin waxay noqonaysaa tacayana arshuhu waxa u cayroobaysa oh oo laasim noqonaysa oo aan weji kaloo looga weecdaa jirin in loo celiyo nusqaanta markaa ay keentay ceebtaasi oo shaygii waxaa la qiimaynayaa isagoo fiyo waa imise baa loodhanaya msaloodhanaya waa intaa isagoo ceebtan lehna ila awal maan ogayna shay caqiiba leh baan isla hawaad iibsatee imisuu qiimihiisu noqonaya intaa dhifrinka udhexeeyaa lagu siinaya farqigaa lagu siinaya oo maalan hadduu boqol dollar kaa siiyey ceebtanin haddii lagaaga iibin lahaa e aad og tahayna siddeetan noqon lahaa labaatan baa laguu celinayaa boqolkaad iga qaaday labaatan soo celi weeye shaygii ana dhinac kalean ka kharibay oo kuuma soo celin kara eh waxaad celin kartaa markuu adiga kaa bad qabay haddaad adna sii baabiisay oo wax kale kaa gaadheen oo shaygii cusbaaba aad duug ka dhigtay xaaladda noocaasiya ma celin kartid ila adba kaama bad qaba eh laakiin xaq waxaad u leedahay inaad tidhaahid war wixii maalintii aad iigu sheegtay inuu fiican yahay aad boqolka dollar iga siisay dee ma fiicnayn intanoo ceebood buu leeyahay ka noocaasi oo kalena suuqa siddeetan buu ka joogaa marka labaatanka dollaraad saartay ii celi waan kuu celin lahaa gebigiisoo dhan baabaan kugu soo celin lahaa oo boqolkayga baan kaa qaadan lahaae aniguna dhib kalaan u geysto aniga laftaydu biyuu igaga yara dhacayo aniga halkaa ka qaribay markaa kugu soo celin maayo laakiin isii farqiga u dhexeeya kaasina waa khiyaaru lcayb waida khtalafaa hadday iskhilaafaan kanna waxaa la yahdaa khiyaaru likhtilaafi almutabaayicayn wa khiyaarkii labada wax kala iibsaday isqabashadooda waida ikhtalafaa markay isqabtaan labadii wax kala iibsaday fi thamani qiimaha ay isku qabtaan taxaalafaa way isla dhaaranayaan labaduba walikullin minhumaa mid kastaoo labadooda ka midana waxaa u sugnaaday oo uu xaqu leeyahay alfasqu inuu fasakho oo shaygaa isaga ah iibkaa uu ka baxo oo fasakho ayuu xaqu yeelanayaa waxa uu tilmaamayaa khiyaarka ikhtilaafu almutabaayicayn labadii wax kala iibsaday markay isqabtaan maalan iibkii waa sugnaaday wixii waa la kala iibsaday wax taqaabud loo shardinayay in la kala qaatana oo labaduba la kala qaatana may ahayn ee waa iska beeca caadiga ah ee aan ribowiga ahayn tusaale ahaan shay buu kaa iibiyey shaygii baad ka qaadatay waxaanad ku tidhi lacagta waxaan bixinayaa saa dambe ama berri wakhtigunbaad sheegatay mudduunbaad qabsatay shaygana ribowi maaho xaq baad u leeday inaad muddo qabsato shaygii aad sidaa ku qaadatay ayaad berri ama saa dambadii u keentay lacagti markaasaad ku tidhi hoo lacagtii markaasuu kugu yihi waa imisa tusaale ahaan markaasaad tidhi waa laba boqoloo dollar busuu yidhi oo baaqiga maxaad ugu soo dari weyn mbaaqi baa jira miyan wuxuuba laba boqol ahayn war maahayna saddex boqol baan kaa siiye haisyeelyeeline ku soo dar boqolka dhiman war ha igu gefin ballanteennu waxay ahayd laba boqol baad iga siisay labadiina waa anigaa kuu keenay ee ma cid kalaa ku bacaysay oo si kalaad u fikiraysaa aad kala noqotid baad is miya maxaa isla ogashihiin labadiinnuba tusaale ahaan in iibkii idii ansaxay oo isna lacagta leeyahay adna shaygii aad iibsatay leedahay iskuma haysaan waa isla ogoshi laakiin maxaa isku haysaan qiimihii intaasaa isku haysaan halkaasaa amantii baa mugdi ka taagay kuma uu lahaa shaygii anaa leh qof kastoo u yimaada wuxuu leeyahay warniyow bal wadaadkan afkarta waxbaanu kala iibsannay iskuma hayno waxaanu kala iibsannay anna lacag baan leeha isaguna shaygan ka iibiyey isagaale kuma haysto laakiin lacagtaydii buu damaaciyo qayb la hadha kaaga darantee waa yaabe hadna waxaad leedahay wax aan la hadhay ma jirte e isagaa marmarsiinyo kale wada oo wax aanu igaga iibin kororhsanaya halkaa hawl baa ka imanaysa mar hadday sidaa tahay mid kastaaba labadan shakhsiya ishaya waa mudduci waana muddaca calayhi oo markay labada qof wada murmayaan imaa in midkoodna mudduci yahay midkoodna muddaca calayhi yahay iyo imaa inay noqoto midkoodna inaanu waxba ahayn ee iska hadaltirahayaan oo midkoodna mudduci caadiya maaha oo maalan mudducigii mudacaligu waa ta macruufka la yaqaana iyada halkaa inoo dhig laakiin labadan aan midnaba ahayn waxaa dhici karta inuu kugu haysto shay cid kale leedahay wuxuu leeyahay waxaan kuu sheeganayaa kitaabkan haye kitaabka yaa leh dee hebel baa leh waayahay adigu hebel laguma yidhaahdo oo hebelkaad sheegaysa ma tihid miyuu ku soo wakiishan maya ima soo wakiilan oo haddama mas-uul baad ka tahay oo wuu waalan yahay maya mas-uulla kama ihin xataa isku reerma nihin oo maxaad uga jeeddaa haddaa igu haysataa miyuu maqan yahay oo waxaad leedahay qolada maalikiyada qolooyin baa shaygu markuu qofku maqan yahay meelaha qaar ku luuqluuqa e waayahe miyuu maqan yahay oo aniga oo maqnaantiisii dabadeed biliilqaysanayaad aragtay oo saasaad ugu doodaysaa miyuu maqan yahay maya waa ka masaajidkan fadhiya haddaa gardarrada intaa leege aad aniga leedahay waan kugula doodaya maxay tahay yacnii muduci maaha waa iska hadaltiru hayaa hadaltiru iska hayaa isagu muduci maaha adigana muddacaa calayhi ma tihid oo cid ku haysataaba ma jirte waa iska hadaltiru hayaa ka noocaasi oo kale ah ti waxba meesha dacwadi ma jirto oo dacwad meesha ka socotaaba ma jirto waxaa dhici karta nooc saddexaad inay tahayoo mid kastaaba waa muduci waana muddaca mid kastaaba waa sheegte waana loo sheegte waa tanoo kale adigu waxaad sheeganaysaa masalan adigaagii wax iibsaday lacagtu inay tahay siddeetan ayaad maalan cafwan marka hore waxaan miaaliyey laba boqol laba boqol inay tahay baad sheeganaysaa waxaanad anfinaysaa oo diidaysaa saddexda boqol marka markaad sugaysee leedahay haddii xitaa marag layga baahdo waan keenayaa oo waa laba boqol mudduci baad qodobkaa ku tahay saddexdan boqolee aad diidanta aad nafyinayso ee aad markaan waxa weeyaan munkirka ku tahay aad diiddan tahayna muddaca calayhi baad ku tahay isaguna saddexda boqol buu mudduci ku yaho sugayaa labadaada boqolna wuu anfinayaa muddac caleyh buu ku yahay mid kastaaba waa mudduci waana muddaca calayh marka marag la waayo ee ciddida kala furata la waayo maxay noqonaysaa mid kastaba ile dhinac buu muddac caleyhi ka yahay dhaar baa lagu yeelanaya adigaagii lahaa waa laba boqol waxaa lagugu yeelanayaa inay laba boqol tahay ma wallaahiba oo aanay saddex boqol ahayn dhaarta noocaasa lagugu yeelanaya isagana waxaa lagu yeelanayaa inay saddex boqol tahay oo labada boqolee uu sheegayo aanay ahayn adnama wallaahiba markaa labadiinuba dhaarataan maxay noqonaysaa dee laba habaar biirayahoo laysla soo doontay soo maaha midkiinbaa been dhaarto shaki kuma jire kanna wuxuu ku dhaartay inay laba boqol tahay oo saddexda boqol samays tahay oo aanay jirin baa wallaahi ah ka kalena wuxuu yidhi inay saddex boqol tahay oo labada boqol aanay jirin baa wallaaha ah. mar hadday sidaa tahay caqdigii waa la fasakhaya khiyaar baa meesha imanaya caqdigii waa fasakhmaya koodii kastaana fasakhi karaya kii allaaliya kii doonaaba waa fasakhaya waarina kala sii labadaada boqol qaadaana keen shaygaydi inkaar laysu soo diray baa tahay waxay balaayadan markaa khiyaarka noocaasiya weeye waida ikhtalafaa hadday isqabtaan yacnii almutabaayicaani labadii wax kale iibsanay fi amani hadday qiimaha isku qabtaan iyagaan iibkii isku haynin iibka iskuma hayaan ee qiimaha isku hayaan taxaalafaa way isla dhaaranayaan labaduba waa dhaaranayaan walikulli minhumaa mid kastoo labadooda ka midana wuxuu xaqu leeyahay alfasxu inuu fasaxo xadiista qaarkood baa jirtaoo tilmaamaysa ida ikhtalafa almutabaayicaan walaysa baynahumaa bayina alqowlu maa yaquulu rabu silca aw yatataarakaan xadiiskuna waa sugan yahay waxa weeye hadday isqabtaan labadii wax kala gatay ee wax kala iibsaday wax caddaynana aanay jirin qowlka la qaadanayaa ee welihiisa loogu rumaynayaa waa ka baa'ica ka wax iibiyey weeye ayaa la dhaarinaya waxa cayntiisaasi kaga baxday haddii kale wuu iska kala tegayaa oo sidooday waxooda isaga kala ceshan xadiiska noocaasi waa sugan yahay waa saxiix laakiin waxaa lagu xambaarayaa waa sida haalibka ah haalibka in badan bay sidaa noqotaa ahlulcilmiguna way kala tafsiiliyaan oo meelaha qaarkoodna labadaba way dhaariyaan meelaha qaarkoodna mid ahaan bay dhaarta siiyaan marka masaa'ilkay ku kala duwanaataa qowlkaasaa ugu fiican aqwaasha masalada ku jira laakiin imanka shiikhu sidii sidaasi buu inoo tilmaamay oo ah markay qiimaha isku hayaan aanay wax kale isku hayn ile intaasoo weji baa laysugu qabtaa beeca beecaeh mar haddii waxaa la ysku hayaa qiimaha uun tahay suurada noocaasiya way isla dhaaranayaan adugu khiyaarada nooc kalaa jira isaguna oo khiyaar ru'ya la yidhaahdo oo maalan caynta maqan marka lagaa iibiyo iyada lafteeda noocyada toddobada ah ee khiyaarada ugu macruufsan nooca toddobayn kara khiyaaru ru'ya noocyadu waa badan yihin waa sheegaynay ilaa sodoneeyo khiyaaradu inay noqdaan laakiin nooc kalaa jiroo muhima ah isaguna khiyaaru ru'ya la yahdo oo cayn buu kaa iibinayaa caynta waxa weeye isagu de waaba cayntiisiiye adigu mabaad arag laakiin sifo iyo waxbuu kuu raacinaya salam caadiyana maaha oo salamkaynu arki doonana maaha wuxuu leeyahay qaalin afar jir ah oo aan leeahay oo ina hoobaan la yidhaahdo oo yara masalan hadday doonto madooba bacda ah, ama yara aydina adigu midabada geela mid ka mida sheegi ayaan kaa iibiyey marka waxaad iga siisataa shan boqoloo doolar adigina masalan waad ka siisanaysaa iibkaasi khiyaar baa kuu furan ilaa intaad ka qabdoonayso hadduu xitaa qaalintii hadha dhimato taadii ma dhiman adiga lacagtaadii waad leedahay waayo waxba kamaad qabdoonin mogta hadhow markuu kuu keena ku yahdo qaalintiina hoobaan waa tan haddaad tiahay ma tan hayska leh bal waxaad noo keenaysa dayniyo sawdigilaa waa qaalin noocan iyo noocana war waxaa noo keenayna waxaasoo kale dadka lagama iibiye xaaladda noocaasiya ah, mar hadday wixii noociiba u ekaan weyday dee xaq waxaad u leedahay khiyaar taanan khiyaaro ru'ya la yidhaahdaa aragtida khiyaarkeedii oo shayga markii hore waad ku qanacday lacagtii waad shubtay waa lagaa haystay laakiin markaad aragtay bay wixiiba si kale u ekaatay khiyaarkii ru'yada iyo aragtidaan leeahay baad leedahay wuxuu kaloo shiikhu baabka inoogu gebagabeeyey wax loo yaqaano iqaala isu waa celintii wa rafcu lcaqdi wa isaalatihi birida almutacaaqidayn wa caqdigii in la rafciyo meesha laga zuuliyo birida almutacaaqidayna lagaga zuuliyo labadii wax kala caqdiga galay ee wax kala iibsaday ridahooda wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam man aqaala musliman qofkii muslim u celiya aqaalahu allaahu caratahu ilaahayna wuxuu u celiyaa simbirirxashadiisa simbirirxashadiisa ayuu u celiyaa iqaaladu waa shay muhim ah oo la rabo qofka muslimka ahi markuu ka murugoodo caqdigii iyo baycii maalan aa wada gasheen ee dhammaaday markuu ka murugoodo ee uu kugu yidhaahdo walaal waxaan kaa codsanayaa inaad iibkii ii celiso inaanad ku sii dhibine ille waa qof arrin kama ahay ka dhacday oo sifo khaldanba wax kaga dhaceen in adigana dembiyada kaa dhacay alla kaa dhaafo oo simbirdhaxashadaada maalinta qiyaame alla kuu celiyo dee inaad isaga celiso wey oo iska dhaafto marka iqaaladu taasaa la yidhaahdaa waa qofkoo shaygii loo celiyo waa caqdigii oo la baabi'iyo idinka dhexeeyey birida mutacaqidayna lagu baabiyo labadii caqdiga galay raalli noqodkooda oo maalan kitaab buu kaa iibsanaya idinku wadaadaad itihiinoo had yo jeer kutubta arrinkooda taqaanaane kutubtii aad iibsatay iyo kitaabkaaad iibsatay oo waxoogaa lacagana lagaa siiyeyla kutubta qaybbaa qaali ahe ayaad tegaysaa maktabadaadii waxaad u tegaysaa iyadoo kitaabkanba waad ilowdo soo maalmahan baad iska yara mashquulsanayde maktabadaadiiba uu ku jiro markasoo kitaabka dhanba waan ilaawey ninkayga dhadi kitaabkan boqol dollar baa layga soo siiyey ardayna waan iska ahay oo jeebkayga ooma buurnay kitaabkiina waxa buu iigu jiraa waxa weeye maktabaddaabuu ka mid yahay ama waxaad ugu tegaysaa gurigii iyadoo kitaabkii baa ninkuu soo hadiyeeyey saaxiibka ah marna baa lagu odhay intaad naga maqnayd hebel baa noo yimiyo bal bacdaasoo alaabe ku jirtaa buu noo dhiibay waad eegaysaa kaa timid kitaabkaad sidatee boqolka doolar soo siisatayba guriguu ku yaala waa laguu sii dhiga shakhsigii baad ku noqonaysaayo jid uguma lihid iga celi oo jid aha laakiin waa baryo waar in adeer kitaabkii aan boqolka doolar kaa siistay gurigii buu ii yaallaa sababku doonaba ha igu soo galee waan haystaa dee waxaan kaa codsanayaa inaad lacagtaydii celiso adigana ilaahay wax khayr qabo ha ku siiyo cid kaa iibsata alla kuu soo dirae hadduu kaa yeelo haadihi yusama iaala taasaa iqaala la yahdaa waa isu celin iibkii oo guntamay oo aanad ka hadli karin oo si dhabaa wax ku kala iibsateen oo khiyaarul majliska dhammaaday shardina aanu idii oolinoo khiyaaru shardi wax la yahdo idin yaallay aanu jirin ayaad leedahay niyo maad iga celis khayr allaha ku siiye ama kitaabkiiba ka walaacayo boqolka doolarba kitaabka ma haysto sidii buu igaga maqan yahay laakiin boqolka doolarba waxaan isleeyahy wax kala siise inaader may celinaysa hadduu kuu celiyo caqdigan maxaa ku fasakhadeen birida almutacaaqidayn labadii galaybaa isla oggolaaday inay dib u baabiyaan haadihi yusamaa iqaala marka nebigu wuxuu leeya man aqaala musliman qofkii qof muslima u celiya ee waxa uu leeyahay ha layga celiyo oo lacagtaydiina dib ha lay u celiya aqaalahu llaahu cahratahu ilaahay isagana simbiri dhaxashadiisu u celiyaa iyo meelka dhaca ka yimaada ayuu alle subxaana wa tacala u celiyaa baabu salam salamka baabkiisii haadaa maxallo salamku iyo salaf waa isku macne wasnan wa macnan waa isku mid oo salafkana waxay yidhahdaan waxaa adeegsada qolada ciraaqiyiinta salamna waxaa adeegsada qolada xijaaziyiinta waa isku mid luqada carbeed waa wax la hormarsanayo ra'sulmaal la hormarsanayo wey marka salamku sharci ahaan waa caqdun calaa mawsuufin fi dimma biamanin maqbuudin fii majlis alcaqdi waa caqdi iyo bayc wax la sifeeyey oo dimada shakhsiga lagu sifeeyey caqdi lagu gelayo taasiyoo amanta iyo lacagta la qabdoonayo majliskaa wax lagu kala iibsaday lagu kala qaadanayo maalan shaygan salamku waa shay golaha ka maqan wax golaha yaalla maaha wax lagu kala iibsanayo wax caynoo jirta oo magac gaara lehna haddii kale baycu caynin haa'iba buu noqonaya mogta cayn maqan iibkeed buu noqonaya cayn maqanna maaha waxa weeye shay aan jirinba hadduu jiro meel kale adiga ku yaallana dee kaa sheegi maysidoo haddaad meel gaar u yaallaya waxaad taahid cayn maqan buu kaa noqonaya ee salamku waa shay la sifaynayo shakhsiga shakhsiyaddiisana lagu sifaynayo lacagtana lagu kala qaadanayo gola markay lacagtu maqan tahay shayga la kala iibsanayaana golaha yaallo maxaa la odhan jira nasii'a sooma ahayn haddaad tidhaahid war daasaddaa caanaa ah iga iibi lacagtana igu lahow yusamaa baycu nasiia waa baycu nasiia maxaa maqan lacagtii waa taa cagsigeeda weeye waa rogana maanta waxa maqan mabiicdii wixii la kala iibsanaya baa maqan golahana waxa yaalla amantii iyo lacagti baa taalla dabeedna waxaad leedahay tusaale ahaan waxaan u baahanahay shay nooca iyo nooca iyo noocaas ah ayaan u baahnahay shaygii baad sifo ku sheegaysaa masalan gaadhe baan u baahnay noocaasa oo noocaasa oo noocaasa oo noocaasa markaasuu ku leeyahay goormaad u baahanta sadoonaysaa bil kadib bisha caynkaasa inteedaasaan u baahnay waa yahay dee shay gaadhigaasi ilaa toban kunoo dollar buu noqonayaa dee ha noqdo tobanka kun kunee dollar lacag waan haystaa bis haddaba tobanka kunee dolar aniga isii anigu aan ku danaysto bishaana taariikhdu maalintii intaa tahay gaarigii halkaa anaa soo taagay furihiisa kuu dhiibaya insha allahu tacaala maxaa maqan meesha markaa shaygii la kala iibsanayay ama kitaab baad u baahan tahay kitaabkii baad leedahay niyo waxaan u baahanahay marka jaamacadda la furo bisha noocaasiya ama waxa weeye maxadka la furo ama iskuulka noocaasya la furo kitaab hebel baan u baahna wuxuusu odhanaya masaa ka hadhay laba bilood waa maalintii taariikhdu intaa tahay anaad iga taqaanaa kitaabkaa laakiin lacagtaad ku doonaysa keen anaanaad iga taqaanaa ma meel bay u taallaa wuu ka soo qaadaya mise wuu soo iibinaya mise mid buu baryayaao ii keen odhanaya adiga kuuma taallo sheeka kuu taalla maa adigu bes waxaad rabtaa un yoomkaa wixii aad ka ballanteen inuu kuu keeno ka noocaasiya waxaa la yidhaahdaa baycu salam hadhow kuma odhan karo xitaa gaadhigii waa kii baaba'ay waayo adigu gaadhiba kamaad iibsan maxaad ka iibsatay sifo inta gaadhigaasi dunidaba jiro waad leedahay gaadhi haddii caqdigu si kale u baaba'ayo oo ama uu sallimi ka riwaayo oo weji kale ka fasakhmaya waa halkeeda laakiin kuma odhan karo gaarigu marka buu soo saarnaayo markabkiiba waa digay waayo anigu gaari gaaraba kaama iibsan wey iminka had iyo jeer marka dumarka oo kale meherka laga amaahanayo sida dadkeennu wax ku mehersado miyay dhici kartaa inaad tidaahid lacagtu akoonka igu jirto akoonkiiba si kaluu noqday ma suuragala markaad tahayd gabadhan kun baan kugu mehersaday kunka yay ku leedahay ma xoolo gaara maya shakhsiyadaaday ku leedahay haddaad dhimato kunkii waa lagugu leeyey haddaad waalato kunkii waa lagugu leeyey haddii hantidaadiba kacdo oo boqol guri oo aad lahayd iyo boqol qasnadood oo kuu buuxay wuxuuba baabba'aan kaa dhici mayso abaartii maalintii dhowadiina ku dhacday ee sima miyaa maqasheen qofna meherkii way ka ride ila rag dhan baa xoolahoodii aneefka arage miyaad maqasheen nin odayoo leh walaalla heblaayooy khayr alla ha ku siiye adhigii inaga bixiyo geeli meheriguma lihid miyaa maqasheen ma suuragala waayo shakhsiyaddaa lagu leeyay qofka laftiisaa lagu leeyay waxaan loo yaqaano baycu salamkuna waa sidaa shakhsiyadaadaa lagu leeyay markaad tidhaahid shaygaa anaad iga taqaanaa adiga shakhsiyada mawsuufun fi dimma dimma waa shakhsiga shakhsiyaddiisa wey dimmadiisaa lagu leeyay isaga qoortiisay saaranta markaa shiikhu wuxuu yidhi yasixu wuu ansaxayaa asalamu salamkii wuu ansaxayaa baycu salamki fii kulli maa yantabidu wax kasta oo dabdoomaya oo bisifati sifo ku dabdoomaya wax kastaoo sifo lagu soo koobi karayo way ku ansaxayaa iibkaasi idaa dabaahu markuu ku dabdiyo bijamiici sifaatkiisa dhammaantood allatii sifaatkaasi oo yakhtalifu biha aman qiimuu isku khilaafayo wa dikru ajalihi muddadiisana la sheego wa acdaahu uuna bixiyo ahamana amantiina uu siiyo qabla tafaruqi intaan la kala tegin ka hor can ibni cabaas cabdilaahi bnu cabaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima nebiyu nebigu wuxuu yimi sala allahu alayh wasalam yacni almadiina wahum yuslifuuna iyagoo hormarsada wahum xaalay iyagu yuslifuuna u hormarsanayaan fi himaari midhahii asana iyo wasanatayn asana sanad iyo wasanatayn aw isanatayn ama laba sano iyagoo u hormarsanaya ayaa uu markaa yimi fa qaala nebigu wuxuu yidhi man aslafa kii wax hormarsanayaa man kii aslafa wax u hormarsanaya fii tamrin timir falyuslif ha u hormarsado fii kaylin macluum halbeeg la garanayo iyo miisid la garanayo wa wasnin macluum waawdu bimacnaa aw weeyaane aw wasnin macluum ama wasni la garanayo ha u hormarsado wax in kaana mawsuunan macnaa hadduu yahay mid wax la miisaamayo ila ajalin macluum muddo la garanayana ha ugu hormarsado nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam marka timir wax loo hormarsanayo timirta ciddii wax u hormarsanaysaa ama sanad ha ka dhigo ama bilo ha ka dhigo ama wakhtigu doona ha ka dhiga e ciddii wax u hormarsanaysaa waxa weeye miisid la garanayo qadar la garanayo labaatan galaan waxa caynka tiro la garanayo ama shaygu shay mawsuuno la miisaamo hadduu yahay miisaan la garanayo konton kilo boqol kiilo kun kiilo laba kunoo kiilo wax ha sheego qadar la garanayo muddo la garanayana ha qabsado oo hadhow si aanay u murmin goorma bisha heblaayo inteeda qadar hal sheegeen iyo goobta lagu kala qaadanayo waxaba ha la ysla marka intaa la helo wuxuu noqonayaa iyo shuruud kaloo ahlulcilmigu fii kutubihim ku sheegaan iminka hadalkaynu doonaynaa inaynu ururinno deedna wax badanaynu odhan lahayn waynu liqaynaa waxay noqonaysaa in waxaweeye qaabkaasi uu la yimaado kadibna ay noqoto salam saxiixa sidaasay ku ansaxaysaa waxaa jiroo salamka shabbaha ahlulcilmiga in badanna markay doonaan ku magacaabaan salam wax loo yaqaano caqdulistisnaac isagana ma doonayo inaan dhex galay ishaaruun baan ku dhaafaya caqdulistisnaac waa caqdigii sancadalabka oo isna wuxuu noqonayaa waa salamkanoo meeshii cayn iyo camal wada jiraa arrintu ay ku saabsantay iminka halkan wax camaloo laguu dirayaa ma jiro maxaa lagaa rabaa uun caynta noocaasi ah haddana doono adiguba ha keenina qof kale ha kuu soo hadeeyeyo cayntuun baan kaa rabaa laakiin caqdulistisnaacu waxay ku kala duwan yihiinoo quyuudaha ay ku kala duwan yihiin ugu muhiimsan isagu cayn iyo camal wada socdo wey oo tusaale ahaan salamka way isshabbahaane wixii laakiin aad qofkan ka dalbanaysa camal baa raacaya oo waxaad leedahay moobilkan aan haysto sancadiisaasoo kale ayaan kaa rabaa oo aniga aad iisoo samayso magacayga ku soo qor aniga magacayga kusoo diyaari marka meeshii maxaa raacaya moobilo qura la keeni maaya laakiin sancaa raacaysa magacaagaa lagu soo qoraya sancaa la socota ama waxaad leedahay waxyaaba aan salamku gelin oo guri iyo wixii la mida binooyinka iyo magalo sida ahlulcilmigu isku itifaaqsan yihiin ayaad odhanaysaa anigu waxaan kaa rabaa inaad ii samayso guri sancadiisa iyo naqshadiisu kaa tahay ka noocaasiya ah waxaa la yahdaa caqdulistisnaac waa nooc salamka ka mida misne wax ku kala duwan yihi fuqahada in badanna markay doonaan way ku tawasucaanoo salam bay iskaga magacaabaan laakiin salam rasmiga ma aha oo meelaha qaarna way ku kulmaan salamka marmarka qaarkood buu wixii salam iyo istisnaac labadiiba iska noqonaya meelaha qaarkoodna way ku kala baydayaanoo laba caqdiyoo isgelaya ma aha marka caqdulistisnaacaas waa shaygii oo sanca raacayso oo imminka jayna iyo marka la tago waxaa laga yaabaa inuu ku tuso kaba muunadood uu ku yidhaahdo ka warran kabaha haddaan kaa iibiyo waa noocay noocaas masadoonse iga iibi markaasuu ku odhanaya ma diyaarsana laakiin warshadaynu u diraynaa iminka soo kumaad qancin haa haddaan warshadda u diraya bil gudaheed baannu kuugu diyaarinaynaa kimyo intaa leeg kaasoo kale maxaa la odhanayaa waa caqd listisnaac wixii salam baad moodaa laakiin farqaa u dhaxeeya oo waa wax lasoo samaynaya oo samayn baa la socoto hadhow hadduu sidii noqon waayo war nagala tag samayntaadii waxbaa ka xun baad odhanaysaa kii maalintaadna tustaas fiicnaa laakiin kani waa khaldan waxay kaloo ku kala duwan yihiin caqdu salamka lacagta mar baa la wada bixiyaa oo lalama kala hadho laakiin caqdulistisnaaca sidaad doontaa baad ka dhigi kartaa in yar baad bixin kartaa in badan baad bixin kartaa haddaad doonto waxbaa bixin maysa bal soo diyaarso waxaaga odhan caqdulistisnaacu waa ka duwan yahay marka labadaasina way isshabbahaan midkoodnaba geli maayana wixii ribowiyaada ah. baycu salamku ma galo ashyaadii ribowiyaadka ahay waayo ribowiyaadka maxaa shardigu ahaa taqaabud soomahe ma gelayo waa waxaa midkood inuu maqnaado ay bannaan tahay ayuu gelaya marka intaa kooban baynu ku dhaafaynaa haddaynu damacnaynu sii gudagallo wakhtiguu inaga qaadaya wa qaala sala allahu calayh wasalam man akhada amwaala annaasi qofka qaata dadka xoolihiisa yuriidu isagoo raba adaaha inuu iska gudo oo bixiyo adaaha allaahu canhu ilaahay baa ka gudaya subxaana wa tacaala fi dunya walaakhira allah ka gudaya oo qofku marka uu daynta qaadanayo ee qofkan wax ka daynsanayo hadduu rabo dadka xoolihiisa markuu qaadanayo inuu iska bixiyo hadday adduunyadana alla waa u fududaynayaa inuu iska bixiyo oo alla waa u sahlayaa haddaanu xitaa alla u sahlin adduunyadana aakhira alla u sahlaya oo dembi aan looga raacaynoo daynkaa aad ku dhimatay ilaahay subxaanah wa tacaala kaa gudaya oo aan waxba lagaaga raacayn oo wax dhibaa dushaada noqonayn waman akhadahaa kii dadka xoolihiisa u qaata yuriidu isagoo doonaya itlaafaha inuu ka baabiyo oo hantidooda uu ka dilo wax ka yeeleeyo atlafahu llaahu ilaahayna isaga waa ka talfinayaa atlafaha llaahu ilaahayna isaga waa ka baabi'inaya fi dunya walaakhira rawaahu lbukhaariy baa wariyey marka xadiiskana wuxuu muujinayaa shiikhu markuu inoo sheegay salamkii oo ah qofkii inaynu wax u ballanqaadno ka amaahanno wax meeshii ka maqan yihiin lafdiga amaahba yaan lagu magacaabayne ilaa calaa sabiili tawasuc mooyaane oo waxaan bayc baa la yidhaahdaa laakiin waxba amaaho meeshii ka maqan oo dayn baa ku jira daynkuna wuu ka ballaadhan yahay qardiga oo nooc dayna baa jira waxbaad amaahata maadaama ay sidaa tahay markanaad lahayd salam iyo waxbaan kuu keenayaa haddaad niyo wanaagsan leedahay alle waa kaa bixinayaabuu shiku xadiiska kuugu soo qaatay haddaad niyo wanaagsan leedahay haddaad xitaa dhimato adaan keeninba aad sidaa waxa weeyaan aad ku weydana ilaahay aakhiro dembi kaaga raaci maayo waayo niyadaadaa fiicnayd amaa haddaad marka horeba khaa'in ahayd waxaisdabamarin wadaa fi dunya waalaakhira ciqaab baad xaqu leedahay baabu rahni waamaani waalkafaala baabkii rahanka iyo damiinka iyo kafaalada rahanku waa qofka oo rahan ama wax marka uu kalsooni ka dhigto alaab loo dhiibo si haddii waxa aad qaadatay aad iska bixin kari weydo loo shaygan loogu iibiyo oo looga bixiyo wixii lagugu lahaa dammaankuna waa qof kale inuu isa saaro daynka lagugu leeyahay oo yidhaahdo haddii isaga laga waayo anaa bixinaya kafaaladuna waa inaad qofka jidhkiisa damiinato oo tidhaahid qofkii oo xidhan war in adeer anigaa damiinanaya xoola markaa maa damiinana ma aragta isaga jidhkiisaa damiinanaysa caawa gurigiisa iska soo seexdo berin subax sideeddan aanaa keenaya ka noocaasi abaa waxaa laga yahdaa kafaala wa haadihi tani waaa'iqun bilxuquuqi ahaabita waa kalsooni xuquuqda sugan la isku kalsooni siiyo wey waaa'iqda bay ka mid tahay kalsooniyaha la isku kalsooni siiyo bilxuquuqi haabita xuquuqda sugan marka xuquuq sugan laysku leeyahay dhowr qodob baa kalsooni la ysaga dhigaa kitaabada kalsooni baa laga dhigtaa qoraal wax inoo kala qor maxaa wax loo kala qoranayaa waa kalsooni siin hadhow haddii lagu dafiro waxaad la soo baxaysaa nootaayadii maala rahantu waa maxay waa likhawfi iflaas waxaad ka baqaysaa qofkan inuu kacaba waxbaba aad ka weydo dabeedna waxaad leedahay anaa ku maxaad u baahantahay masuu leeyahay waxaan u baahnay inaadan raashin anaa ku amaahinaye mobilka keen rahan iigu dhig mobilka iska soo dhig waxaad rabtaa hadduu keeni waayo raashinkan uu ka amaaday in mobilkiisa suuqa la dhigo la iibiyo aad raashinka in lacagtiisa ka goosato dabeedna qofka kuma kalsoonid uu shakaa kaaga jira laakiin maxaa ku kalsooni gelinaya waxaanuu kuu dhiibayo kaniisii haydaa ku kalsooni gelinaysa waa waiiqa waa wax lagu kalsoon yahay kalsoonidii waxaa ka damiin waxaad leedahay lacagtaa waan ku amaahinayaa haddii aad keento cid ku damiinata waan ogolahay inaan wax ku amaahiyo laakiin keligaa ku aamini maayo damiinii keen waxa weeye taasina waa mid lagu kalsoonaan karo waiiqa la waa kalsooni wey waxaa la mida haddii waxa weye aad isleedahay armu kaa baxsadaa hantiduba kama rabtid haddaad doonto dacwad baaba idiin furmayso in adiga wax lagugu heli doono in isaga lagu heli doono allaa og laakiin waxaad leedahay aynu kala baxno maxkamadda isla tagne yaa ku damiinanaya bilaad gebigaaguba caawa guuraysa yaa ku damiinanaya oo shakhsiyaddaada ii ballanqa haddii kale jeelkaa lagu dhigaya kafaala la yahdaa taana waxaa ka iyo kalsoonisiintii waxaa ka noqonaysa maalan shahaadadii markhaatigii markhaatiga maxaa loo dhigaya waa tawhiqa waa kalsoonisiin waa likhawfi اljaxdi dafiraad markaad ka baqato markhaataa la keenaa markaad is leeda qofkani armu ku dafiraa oo caqdigaa gasheen ba waxba kaama iibin markhaataad dhiganaysa ile hadduu doono ha dhowaadoo lacagtiina siiyey buu ku odhanaya te gurigana goorman kaa iibiy ormi waalan oo dadka guryihiisana ila qabsataa marka maxaad markhaatiga loo dhiganayaa waa waiiqa waxaad rabtaa in markaa kalsooni siin weeye hadhow haddii lagu dafiro waxaa loo leeyahay cuquudda markhaati ha loo dhigo hadduu guur yahay hadduu nooc kasta yahayba waxaa la diidayaa in qof ka noqdo oo hadhow yidhaahdo ismaynaa arag marka rahanka iyo damiinka iyo kafaaladuba waxay ka mid yihiin waxyaabaha laysku kalsooni siiyo wa haadihi tani waaa'iqun bilxuquuqi haabita waa waiiqo iyo waaa'iq iyo kalsooni siino ku sugan xuquuqda sugan farahnu rahankii yasixu wuu ansaxayaa bikulli caynin yasixu baycuha cayn kasta oo iibkeedu ansaxayo waa uu markaa waxa weeye cayn kastoo iibkeedu ansaxayo rahankeeduna waa ansaxaya farahnu rahanka yasixu wuxuu ku ansaxayaa bikulli caynin cayn kasta oo yasixu baycuhaa iibkeedu uu ansaxayo wax kastoo cayn ah oo hadhow iibsami kara shaygu haddaanu iibsamaynin dee maxay kuu taraysaa rahanteedu ila rahanta ujeeddada laga leeyahayba waxa weeye hadhow haddaad iska bixin weyda wixii in iyada la gado oo la iibiyo shaygu haddaanu iibsamaynin baatil buu noqonaya min baabi alqawaacidna ahlulcilmigu waxay yidhahdaan kullu tasarufin tacaaqada an taxsiili maqsuudihi fa huwa baail kullu tasarufin tasaruf kasta oo tacaaqada ka markaa fadhiistay oo howlgab ka noqday an taxsiili maqsuudihi ujeeddadiisii inuu soo xasiliyo tasaruf kasta oo ujeeddadii laga lahaa inuu soo xasiliyo howlgab ka noqday waa baail fahuwa huwa baailun waxba kama jiraan marka haddaad iminka addoon umulwalaado ah oo aan la iibinaynba aad taahid addoontaasaan kuu rahmay waxba kama jiraan xalladii wax ka jiraa ma jiraan shay ay xaaraam tahay in la iibiyaaba haddaad u geyso oo tidaahid kaa hayso oo maxaan haystaa miyuu iibsamaya haddaad tahay dhalooyinka khamriga ah khamrigu waa qaali oo dad waalan baa iibsada e adigu kunkaa dhale khamrigaa hayso arladaba lacag bay ku qarqinayaane waxba kama jiraan maxaa yeelay dee ma iibsamayaan sharcan iib sharciya male dadka waalan baa iibsade e iib sharciya male iyo qof aan alla ka baqaynin marka waxaan wax iibkoodu ansaxaya waa inuu yahay fa tabqaa dabeedna way baaqi noqonaysaa shaygani rahanta ahi ammaanatan bay ugu baaqi noqon cayntani amaanatan xaalay tahay cinda almurtahinina ku markaa waxa weeye ammaano ku ah kan wax loo rahmaye ta ku dheefla ahee shayga loo dhiibay daynka leh laa yadmanuhaa mana damaanayo oo hadhow magdhabi maayo allaahuma ilaa bitacadii in waxa weeyaan meeshii uu yimaado ilaa intacaddaa ilamaa inuu xadgudbo mooyaane aw farada ama uu gaboodfal sameeyo ka saa'ir alammaanaati ammaanaadka kale oo kale xaalay kuula mid tahay baaqiga ammaanaadka kale xaalay kuula mid tahay waxa uu tilmaamayaa shaygan marka murtahankii loo dhiibo oo murtahinkii shaygan loo dhiibo waxay noqonaysaa oo murtahanka shaygan loo dhiibay ammaanay agtiisa ku tahay mana magdhabayo shaygii rahanta ahaa haddii balaayaba u baxdo oo aafa samaawiyaahiyo ah iyo wax la mida u yimaadaan ma magdhabayo ilamaa inuu isagu ku xadgudbay ama gaboodfal sameeyey mooyaane ammaanaadka kaley la mid hadhow rahantaadii aad dhiibtay oo baaba'day ayaa daynkii oo sidiisii aana lagugu leeyay oo hadhow markaa ta kuu dhiibay meeday ou yidhahdo habeen baa meeshii aan dhigayba gubatay oo gurigiiba waa la helayoo waxba dabadeedna dee khalaas annagaba wax yagii baaba'aya mataayada ka hadhaysa mar hadday sheekadii sidaa noqoto daynkiina waa lagugu leeyay rahantiina kaa baaba'day ma odhan kartid mar haddii rahantaydi kugu baxday oo ay baaba'day waxa weeye anigana dayntii layguma laha ma suuragalaha rahanta waxay la mid tahay ammaanaadka kale mar haddaanu gaboodfal samaynin waxba looga raaci maayo in sha allah halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam